بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد العطف waxaynu ka bilaaban ee kitaabkeenna qadriga ah bogga saddex boqol iyo koob iyo soddon iyo cadafka alcadfu wa cadfulbayaani cadfulbayaankii weeye wa huwa cadfulbayaanku taabicun waa raace muwadixun caddaynaya kuu raacayo ow mukhasisun ama khasisaya jaamidun oo jaamid ah gayru mu'awalin aan lagu awilaynin sifo aan lagu awilaynin jaamid gayru mu'awala ah culima cadafka haddaba tawaabicda kii saddexaad weeyi kow waxaynu soo dhigannay nactigii laba waxaynu soo qaadannay tawkiidkii cadafka ayaa kii saddexaad noqonaya cadafka waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood inuu cadafku yahay cadfulbayaan iyo inuu yahay cadafku cadfunasaq labadaasaan u qaybinaynaa cadfu nasaqa dib buu u dhigay cadfulbayaanka ayuu soo horraysiiyey cadfulbayaankii baynu halkan ku arki doonnaa in shaa allahu tacaalaa cadfulbayaanku ficilada ma galo xuruuftana ma galo jumladana ma galo asmaada oo qura ayuu cadfulbayaanku galaa waa ismi uun waxaa cadfulbayaan aynu ku arkaynaa asmaadaasi ama macrifo ha ahaato ama nakiro ha ahaato walow culimmada qaarkood ay yidhaahdeen nakiradana ha laga daayo oo macrifada oo qudha uun ha ahaado meel kastoo cadfulbayaan aynu icraabno waxa inoo bannaan inaynu icraabno bedelu kullin min kullin ilaa dhowr mas'alo oo matniga inoogu iman doono mooyaane wa cadfulbayaani waa cadfulbayaankii wa huwa cadfulbayaanku taabicun waa raace oo waa taabic ereyga markaan taabicidhaa waa jinsi tawaabicdii oo dhan baa soo geli doonta oo halkaasoo hoos gelaysa taabicun markaynu nidhaa taabicun waa raace wuxuu raacayaa ka ka horreeya wuxuuna ku raacayaa icraabka taabica oo muwadixun caddaynaya oo tawdiix ayuu faa'iideeyaa kanu taabica u yahay buu tawdiixinayaa waa khaaliban inta badan weeyi laakiin waxaa la arkay mararka qaar isagoo cadfulbayaanku aan litawdiix loo keenine lilmadxi loo keeno sida wadaadkii zamakhshari oo kale aayadda siduu ku icraabay jacala allaahu alkacbata albeyta alxaraama oo kale jacala allaahu alkacbata albeyt alxaraam ereygaa ereygaa albeyta ah ayuu ka dhigay inuu yahay cadfulbayaan ka la bayaaminayaana waa kacbada kacbada haddaba ibhaam kuma jiro si loo tawdiixiyo laakiin waa la ammaanayaa oo cadfulbayaankaa hadafka iyo ujeeddada loo keenay waa lilmadxi ow mukhasisun ama wuxuu khasisaa cadfulbayaanku ka ka horeeya waxaa la arkay mararka qaar isagoon tawdiix u soo arooraynin ee takhsiis u soo arooraya oo mukhasis noqonaya ka ka horreeya takhsiisinaya waa haddayna nakiro isla yihiin waxaa tidhi jaa'anii rajulun taajirun ereygaa maalan eh, ama jaa'anii rajulun baa tidhi rajulkaasi waxa weeye matbuuc ama la raace markaan doonayo haddaba inaan rajulkaa takhsiisiyo waxaan ku takhsiisini erey jaamid ah ama erey macrifo ahoo laakiin sidaynu garanayno nisyan mansiyan laga erey waxaan doonayaa jaamid ah ama mushtaq nisyan mansiyan laga dhigay sida taajirun oo kale marka tijaarada sifanimadeeda layska ilaawo hayru mu'awalin laguma awilayo mushtaqa shay mushtaqa lagu awili maayo cadfulbayaanka oo waa mamnuuc sheekheennu haddaba wuxuu soo qaatay saddex shardi oo ereyga cadfulbayaankaa aan ka raadinayno horta koow waa inuu taabic yahay jinsi weeyaanoo tawaabicdoo dhan baa soo geli ka ka horreeyu icraabka ku raaci ujeeddada loola imanayaana laba mid ahaan weeye muwadix litawdiix iyo litakhsiis labadaa mid ahaan in loola yimaado waa in hadafkiisa iyo qaradkiisu yahay tawdiix ama takhsiis isaga daatadiisuna waa inay jaami tahay ee mushtaqiyayna noqonin jaamidkaasina mu'awal noqon maaye waa kayru mu'awal lama awilayo isagoo jaamida oo mushtaq lagu awili maayo sharaxa bal haddaan eegno haadalbaabu baabkani athaalisu waa kii saddexaad oo min abwaabi tawaabici tawaabicda baababkeegii ah waalcadfu ereyga cadafihi fi luqati luqada arrujuucu waa noqosho ila shay i shayga loo noqdo bacda alinsiraafi jeedsi debedii canhu isaga laga jeedsaday waxaa loo yaqaanaa cadafka alrujuuc ila shay bacda alinsiraafi canhu waa in shayga loo laabto oo dib loogu noqdo intii laga jeedsaday kadib intii laga jeedsaday kadib ayaa dib loogu noqonayaa ama loo laabanayaa cadafku waa noqosho haddaba shaygii dib loogu noqday waa luqada marka la joogo wa fil istilaaxi istilaaxana darbaani laba qaybood ayuu noqonayaa cadafku cadfu nasaqin mid cadfu nasaq ah wasayaatii wuu inoo iman doonaa wa cadfu bayaanin iyo mid cadfulbayaan ah walkalaamu kalaamku aal'aan hadda fiihi isaga dhexdiisu ahaaday qowlii haddaba qowlkayga taabicun aan idhi jinsun waa jinsi yashmalu koobsanaya atawaabica tawaabicda alkhamsata ee shanta ah shanta taabicba ereygaas ay soo hoosgelayaan wa qowlii qowlkayga muwadixun anidhi waa caddeeye ow mukhasisun ama waa khasise mukhrijun wuxuu inaga wuu inaga saarayaa oo waa fasal litaakiidi tawkiidkiibuu saarayaa oo tawkiidku tawdiix iyo takhsiis toona uma imanayn ka jaa'a zaydun zayd baa yimid nafsuhu naftiisii walicadfinasaqi cadfunasaqii buu saarayaa ka jaa'a zaydun wa camrun markaa tidhaa welilbedeli buu saarayaa ka qowlika akeltu waxaan cunay alrakiifa laxooxdii hulusahu meel saddexaad baan ka cunay intaaba wuu inaga saaray oo tawdiix iyo takhsiis looma keeno wa qowlii aan idhi jaamidun waa jaamid mukhrijun wuxuu inaga saarayaa linacti nactiga fa innahu nactigu wa in kaana haba ahaado muwadixan mid caddaynaya ka ka horeeya fii naxwi jaa'a zaydun zayd baa yimid ataajiru ganacsadaha ahaa hadda sifanimo ayuu uga jeedaa wa mukhasisan ha ahaada mid takhsiisinaya fii naxwi jaa'anii waxay i soo gaadhay rajulu nin ninka oo taajirun ganacsade ah laakinahu mushtaqun waa mushtaq taajirku oo hadda nisyan mansiyan lagama dhigin wa qowlii an idhi hayru mu'awelin mid la awilayo hayrkii weeye mukhrijun wuxuu inaga saarayaa limaaka waqaca dhacay mina nucuuti isagoo nactiyada ka tirsan jaamidan jaamid naxu marartu bizaydin zayd baan soo maray haadaa ee kana haadaaga waxaa lagu awilayaa ismi mafcuul oo almushaaru ilayhi ah marartu bizaydin almushaari ilayhi baad odhan almushaar mushaarna waa ismigii mafcuul ee ashaara u lahaa wa biqaacin baan soo maray biqaac waa dhul siman wa biqaacin baan soo maray dhul biqaaca oo siman biqaac carfajin aad u adag oo diriya ereyga carfajin ah waa la awilayaa isna fa innahu isagu fii ta'wiili lmushtaq mushtaq awilidii ayuu ku sugan yahay alaa taraa war miyaadan arkaynin anna almacnaa macnuhu inuu yahay marartu bisaydin baan soo maray almushaari ilayhi farta lagu fiiqayey wa biqaacin meelaan soo maray khashinin adag oo khashinin baa carfajka lagu awilayaa fa yuwaafiqu wuu waafaqi haddaba cadfulbayaanku matbuucahu kuu raacayo ayuu waafaqi wuxuu ku waafaqi xagga icraabka iyo xagga nakirada iyo macrifadaba wuu ku waafaqi acnii waxaan u jeedaa bi haadaa kan waxaan uga jeedaa anna cadfalbayaani cadfulbayaanku likownihi ahaantiisa mufiidan mid faa'iidaynaya uu yahay faa'idata nacti nactiga faa'iidadiisii oo min iidaaxi matbuucihi matbuuciisa in la caddeeyo ah wa takhsiisihi iyo in la khasiso ah yalzamuhu waxaa dhalanaya ama laasimaya oo waajibaya min muwaafaqati almatbuuc matbuuca in la waafaqo fi tankiiri nakiranimada iyo watadkiiri labnimada iyo walifraadi mufradnimada iyo wa furuucihinna furuucdooda xaggoogaba maa yalzamu baa ku laazimaya kii ku laasimayey min anacti nactiga xaggiisa nactiga wixii waajibayey wax la mid ah ayaa laga rabaa buu sheekhu yidhi oo waajibaya tusaalihii baa inoo dhiman haddaba waxaad ogaataa tadkiiriyo taniyo tadkiir iyo taaniih cadfulbayaanka iyo matbuucu iskuma khilaafaan ifraad iyo taniye iyo jamacna iskuma khilaafaan tankiir iyo macrifana iskuma khilaafaan furuucdoodiina waa sidoo kale oo isku khilaafi maayaan ka aqsama waxa ku dhaartay billaahi ilaahay abuu xafsin abuu xafsi baa dhaartay cumaru cumar ahaa haddaba cadfulbayaanka ahaa baa laydhi afkaa kor loo yaro taagaa baa laydha marka la macnaynayo aqsama waxaa dhaartay bilaahi ku dhaartay cumarubaa abuu xafsin baa dhaartay cumaru ahaa ahaabaad odhan afkaad kala furaysaa ahaa waa inaad tidhaahdaa marka waa cadfulbayaan wa haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidun ah ah baad odhanaysaa bir ah waa cadfulbayaan markaa kol haddaan ah leenahay ashartu waxaan ku ishaaray bilmihaalayni labadan tusaale ilaa maa kii baan ku ishaaray tadammanahu uu koobsaday alxaddu tacriifku uu koobsaday uu min kownihi ahaantiisa a muwadixan mid caddaynaya lilmacaarifi macaarifta sida aqsama bilaahi abuu xafsin cumaru waa litawdiix wa mukhasisan mid takhsiisinaya linakiraati nakirooyinka sida haadaa khaatamun khaatamun xadiidun oo kale walmuraadu waxaa looga jeedo biabii xafsin waa cumar ibnu alkhadaab radi allaahu canhu ilaahay ha ka raalli ahaadee walaka waxaa kuu sugnaaday fii naxwi khaatamin xadiidin khaatamkaa xadiidkaa ah waxa kuugu sugnaaday halaaثatu awjuhin saddex weji baa kuugu sugnaaday aljaru in la jero xadiidka bilidaafati idaafo lagu jero calaa macnaa min min macnaheegii inuu qabo haadaa khaatamu xadiidin waa fargashi bir ka ahaaday khaatamu xadiidin khaatamka mudaaf baa laga dhigi xadiid kale mudaafun ilayhi baa laga dhigi idaafaduna bimacnaa min bay noqon wa nasbu nasbo ayaa bannaan cala tamyiizi tamyiiznimo lagu nasbiyo wa nasbu cala temyiiz markaynu nidhaa waxaa la nasbinayaa xadiidkii waxaanad odhan haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidan jihatulxadiid ah ama birnimo ah birnimo cala temyiiz wa qiila waxaa la yidhi cala alxaali xaal baa lagu nasbin walitbaacu walitbaacu baa isna kuu bannaan walaka fiihi alitbaacu itbaac baa kuugu sugan waa aljaru baa kuugu sugan wanasbu baa kuugu sugan walitbaacu baa kuugu sugan itbaacu waa kan hadda inagu aynu u soo deliishanayne maxalushaahiidkeenna ah inaad tidhaa haadaa khaatamun xadiidun ood iska itbaaciso faman kharaja nasba nasbaha ka ku saaray cala temyiizi temyiis qaala wuxuu leeyahay ina taabica taabicu cadfu bayaanin waa cadfulbayaan kee temyiiska ka dhigay cadfulbayaan waman kharajahu ka ku saaray cala alxaali xaal qaala wuxuu leeyahay innahu isagu sifatun waa sifo walawalu ka hore ayaa owlaa habboon liannahu jaamidun waa jaamid jumuudan jumuud maxdan badhaxla falaa yaxsunu ma habboona kownuhu ahaantiisa xaalan uu noqdo walaa sifatan iyo sifatoona inuu noqdaa ma habboona wa manaca waxay diideen kaiirun in fara badan ama rag fara badan oo min anaxwiyiina nuxaadi ihi kowna cadfalbayaani cadfulbayaanku inuu noqdo nakirata nakiro inuu noqdo ayay diideen taabican raacaya linakirati nakirada cadfulbayaanku inuu nakiro noqdoba way diideen nuxaad badani oo waxay leeyihiin cadfulbayaanku matbuuciisa nakiro islama noqdaane daa'iman waa macrifay isla yihiin sidaas ayay wa manaca waxaa diiday kahiirun wax fara badan oo mina naxwiyiina naxwiyiinta ah kowna cadfilbayaani cadfulbayaanka ahaantiisa nakirata nakiro uu yahay taabican raacaya linakirati nakirada wasaxiixu saxiixuna aljawaasu bannaani weeyi uu bannaan yahay waqad khurija waa lagu saaray calaa daalika kaa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa ayaa lagu saaray wa yusqaa waa laga waraabin min maa'in biyo ayaa laga waraabin sadiidin ah lil ama dheecaan wa qaala alfaarisiyuna wuxuu yidhi fii qowlihi tacaalaa ow kafaaratun kafaaro طacaamu masaakiin masaakiin raashinkood ah yajuusu waxa bannaan fii طacaamin ayuu yidhi an yakuuna inuu yahay bayaanan bayaan wa an yakuuna inuu yahay bedelan bedel labaduba waa nakiro dacaamuna waa nakiro sadiidina waa nakiro qolada nakirada diiday labadaa aayadood ka jawaaba baa la leeyahay markaa wa yucrabu waa la icraabi bedela kullin min kullin baa la icraabi cadfulbayaanka bedelu kullin min kullin baa laga dhigi ilaa dhowr mas'alo mooyaane meel kastoo cadfulbayaan joogo bedelu kullin min kullinna waa laga dhigayaa wa yucrabu waa la icraabi bedela kullin min kullin baa la icraabi in lam yamtanic haddii uuna mamnuuc noqon ixlaaluhu dejintiisa maxallal aweli ka hore meeshiisa la dejiyo haddii cadfulbayaanka in ka hore meeshiisa la dejiyaa ayna mamnuuc ahayn bedelu kullin min kullin baa laga dhigi hadday taasi mamnuuc tahayna bedelu kullin min kullin laga dhigi maaye cadfulbayaan qura ayaa loo dayin ka qowlihii oo kaleba weeyi gabayaaga qowlkiisa ana bnu taarikilbekriyi bishrin ninka odhanaya ana anigu ibnu taarikilbekriyi ninkii ree bakar kii ka tegey ee dilay ayaan ahay bishrin ahaa ninka ree bakarba bishrin buu ahaa haddaba ereygaa bishrin waxa weeye wuxuu noqonayaa cadfulbayaan waxaana lagu bayaaminayaa albekrigan ka horeeya haddaba lama odhan karo waa bedel bedelu kulli min kullin lama icraabi karo oo waxaa diidaya haddii beddel aynu ka dhigno maxaa la oran jiray beddelku wuxuu qabaa fii niyati takraar alcaamil qaacidadaasaa jirta albedelu fii niyati takraar alcaamil ayuu qabaa oo bishrinka waxaa loo soo qadarayaa bekriga kii ku camalfalayey oo maxay ahaa ataariki bishrin kolkaa ataariki waa caamilkii bekriga ku camalfalayey waa mudaaf albekrina waa mudaafun ilayhi mudaaf alwate weeyaan ataarikidani haddaba bishrigani ma degi karayo halka albekriga oo haddii albakriga la tirtiro bishrin halkaa lama dejin karo oo ma bannaano in la yidhaah ataariki bishrin ma bannaano af carabiga maxaa diidey waa mudaaf alwata ataariki goormaa mudaafka al loo yeeli jiray shan mas'alaynu soo dhigannay shantaa waxa ka mid ahaa inuu mudaafunilayhigu al wato albekriyi soo alma wato alqaadashada albekriyi ayaa suurtagal ka dhigtay ataariki in loo idaafeeyo haddaba haddaynu bishriga rarno oo halka albekriyi aynu geyno alma wataa lagu odhanayaayo ataariki seebuu al u qaatay halkaasuu khaladku ka soo boodaya kol haddii uu kan dambe ee cadfulbayaanka ihi ka hore halkiisa degi kari waayey sababtuna iminka taa aynu xallinnay ay tahay cadfulbayaan mooyaane bedelu kullin min kullin lagama dhigi karo wa qowlihi gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mida odhanaya ayaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfala ayaa akhaweynaa ah labadayada walaalow cabdashamsin cabdushamsi iyo wa nowfala nowfal ahow cabdashamsin wa nowfalan waa bayaan waa cadfulbayaan waxaa lagu bayaaminayaa akhaweyna ah baa lagu bayaaminayaa sababtuna waxa weeyaan haddaan haddaba beddel ka dhigno ayaabaa loo soo qadarayaa oo albedelu fii niyati takraarilcaamil baa la odhanayaa cabdishamsiga hore dhibaata ka iman mayse eh nawfalaagan gabayga alifka lagu taagay ilay nowfalaa waxaa la akhriyaya inuu sidaa ahaadaa la rabaaye haddii ayaa nawfalaa loo soo qadaro ma ayaa nawfalaa buu noqoni waa mufrad macrifo ahe mise waa la daminiyo ayaa nawfalubaa la odhan ayaa baa la odhan kol hadday hadda sida qorani nawfalaa tahay beddel laga dhigi kari maayo oo beddelku xarakadan ma ogola dee beddelku xarakadan ma ogola wa yucrabu waa la icraabi cadfulbayaanka bedele kullin min kullin baa la icraabi in lam yamtanic haddii uuna mamnuuc ahayn ixlaaluhu dejintiisa maxallal aweli ka hore meeshiisa la dejiyo ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye ana anabnu taarikilbakriyi bishrin ninka gabaygaa tiriyey oo kaleba weeye sharuxu inoogu imanayaa gabayga macnihiisu iyo wa qowlihii gabayaaga kale qowlkiisa ayaa akhaweynaa labadayada walaalow cabda ahaa cabdushamsi iyo wa nawfala nawfal ahaayow gabaygu inoogu iman doonaa sharuxuu inoogu iman doonaa gabaygu sharaxa bal hadda aan eegno kullu smin ismi kaste oo saxa uu asaxo alxukmu in lagu xukumo calayhi dushiisa biannahu isagu cadfu bayaanin cadfulbayaan inuu yahay ismi kastoo lagu xukumo inuu cadfulbayaan yahay mufiidin faa'iideynaya liliidaaxi iidaax iyo caddayn ow amase litakhsiisi takhsiis iyo khasiisid saxa waxaa ansaxaya an yuxkama calayhi in lagu xukumo biannahu isagu bedelu kullin inuu yahay bedelu kullin min kullin bedelu kullin min kullin inuu yahay baa ansaxaya in lagu xukumo mufiidun welibana faa'iidaynaya litaqriiri macna macnalkalaami kalaamka macnihiisa qariridda la qarirayo iyo sugidda lala sugayo wa tawkiidihi iyo tawkiidinta la tawkiidinayo ee la adkaynayo waa likownihi ahaantiisa calaa niyati takraari takraarilcaamili caamilka soo noqnoqodkiisa niyadiisa uu ku sugan yahay wastathnaa waxay soo reebeen bacduhum qaarkood min daalika kaa mas'alatan mas'ale ayay ka soo reebeen oo mas'ale ayay yidhaahdeen isagoo cadfulbayaan ah ayaan laga dhigi karaynin beddelkii wa bacduhum qaarkoodna waxay soo reebeen mas'alatayni laba mas'alo ayay soo reebeen wa bacduhum qaarkoodna agtara wax ka fara badan bay soo reebeen min daalika kaa wayajmacu waxa koobsanayoo jamcinaya aljamiica dhammaan qowlii hadalkayga ayaa jamcinaya aan idhi ilam yamtanic hadduuna mamnuuc ahayn ixlaaluhu dejintiisa maxallal aweli ka hore la dejiye meeshiisa waqad dakartu waxaan sheegay lidaalika arrinkaa mihaalayni laba tusaalaan u sheegay axaduhumaa midkood qowlu shaaciri waa gabayaaga qowlkiisa gabayaaga gabaygan tirinaya ayaa tusaale u ah wuxuu yidhi gabayaagu markuu gabayga tirinayey ana bnu taariki lbakriyi bishrin calayhi dayru tarqubhu wuquucan mufaacalatun mufaacalatun facuulun mufaacalatun mufaacalatun facuulun ana anigu buu yidhi ibnu taarikilbakriyi ninkii ree bakar kii uga tegey ayaan ahay haadka bishrin ahaa ee ninka ree bakar welibana bishir calayhi kiiyay dushiisa addayru shimbiruhu tarqubuhu ay suganayaan wuquucan dhicid ay ku dhacaan haadka ayaan uga tegey ama u dhaafay ninkii ree bakar ee bishri la odhan jiray kii u dhaafay inankiisaan ahay baan doonaya cafwan aabbahay ayaa dilay oo haadka uga tegey ninkii bishir la odhan jiray buu yidhi ama ninkii ree bakar ana anigu ibnu taarikilbekriye ninkii ree bakar kii dilay ee uga tegey haadda inankiisii ayaan ahay buu yidhi bishirin ahaa ee bishir calayhi kiiyay dushiisa addayru haaddu tarqubuhu ay filanayso wuquucan inay ku dhacdo haddaba maxalu shaahidku waa ereyga bishrin ah cadfulbayaan buu noqon laakiin bedelu kulin bedelu kullin min kullin ma noqonayo sababtuna bishir wuxuuna degi karaynin bakarka meeshiisa oo in lam yamtanic ixlaaluhu maxalal awalkii weeyaan bakarku al buu wataa sidaasaa mudaafkiisa ataariga uu al u qaadan karay laakiin bishirka haddii halka albekriga la dhigo mamnuuc bay noqonaysaayo waxa ka dhalanaya mudaaf al wata oo mudaafun ilayhgiisu una muhaniya jamac toona ahayn alna uuna wadan mudaafna uuna ahayn iyo wathaani ka labaadna qowlul aakhari waa ka kale qowlkiisa nin kale ayaa isna qowl iyo eh, hadal yidhi gabay buu tiriyey wuxuu yidhi ayaa akhaweynaa cabda shamsin wa nawfala uciidukumaa billaahi an tuxditsa xarbaa waa baxrigii dawiilka la odhan jiray ayaa aakhaweynaa caabda shamsin wanawfalaan uciidunkuma billaahi an tuxdisaa xarbaan gabayga waxaa tiriyey daalib binu abi aalib nin la odhan jiray qasiidada uu gabayga ka tirinayo rasuulka ayuu ku ammaanayaa sala allahu alayhi wasalam nebiga ayuu aada ugu ammaanayaa dagaalkii beder ayuu gabaygani ka dembeeyey oo gebardagaalkii beder debedii buu tiriyey labadan xaafadooduu la hadlayaana waa laba xaafadoodoo ay ilmaadeer yihiin laakiin rasuulka markii loo hiilinayey ayay kufaartoodu kufaartii kale raacday gaaladoodii gaaladii kaley raaceen halka walaalahoogii kalee la dhashay kufaartoodu xilligii cunaqabatada ay rasuulka sala allahu calayhi wasallam soo raaceen iyagoo kufaar ah ayay haddana rasuulka soo raaceen xilligii rasuulka la cunaqabataynayey ayaa akhaweyna labadayada walaalow cabdishamsin cabdishamsi ah wa nawfalan iyo nawfal ahow cabdishamsi iyo nawfal waa laba xaafadood oo rasuulka ilmaadeeradii a ah weeyaan banu haashim iyo banu mudalib ayay walaala la yihiin oo waxay ahaayeen afar jilib oo walaala ah cabdushamsi iyo nawfal iyo banulhaashim iyo banulmudalib bay ahaayeen kolka banu haashim iyo banulmudalib xataa kufaartoodu xilligii rasuulka la cunaqabateeyey rasuulka isberber taageen oo way diideen in rasuulka la dhibo laakiin cabdushamsi iyo nowfal oo labadan xaafadood ee gabayga lagula hadlaya ah kufaartoodu kufaartii kaley garab siiyeen oo kufaartii kaley raaceen ayaa akhaweynaa ah labadayada walaalow cabdashamsin ahaa cabdushamsi iyo wa nowfala nowfal ahow uciidukumaa waxaan idin magangelinayaa gelinayaa bilaahi ilaahay an tuxditaa inaad soo derrisiisiin xarban dagaal inaad dagaal dambe oogtiin ilaahay ayaan idinkaga magan gelayaa buu yidhi arrinkaa riwaayooyinka qaarkood halkaa uciidukumaa uu leeyahay way beddeli jireenoo waxay ku beddeli jireen su'aal su'aal sa'altukumaa billaahi ilaahay baan idinku dhaariyey ama aan idinku weydiistaye laa tuxdithaa xarban dagaal kale ha qaadina sidaas ayay yidhaahdeen maxalu shaahiidka beydkani waa cabdishamsin wanawfalan oo isku cadfan oo ah cadfulbayaan ayaan laga dhigi karaynin bedelu kulin min kullin sababtuna waxa weeye ka hore ee akhaweyna ah booskooga ayayna gelaynin oo dee nowfalkanowfalka ah ee fadxatooyinka sita ayaan fadxatooyinka qaadan karaynin wa bayaanu daalika arrinkaa bayaankiisu fi filbeyti alawali beytka koobaad anna qowlahu gabayaaga qowlkiisa bishrin yidhi cadfu bayaanin waa cadfulbayaan cala calalbekriyi buuna u yahay lafdiga bekri ah walaa yejuusu ma bannaana an yakuuna inuu noqdo beddelan bedel minhu kaa xaggiisa ka ahaaday li'anna albedela beddelku fii niyati ixlaalihi wuxuu qabaa in dejintiisa oo la niyoodo maxallal awelika hore meeshiisa walaa yejuusu mana bannaana an yuqaala in la yidhaah ana anigu ibnu taariki bishrin bishir kii dilay ee ka tegey inankiisaan ahay ma bannaana li'annahu sha'nigu waxa weeyi laa yudaafu lama idaafeeyo maaka fiihi dhexdiisa uu yahay alalif walaam al naxwu taarig oo kaleba weeyaane ilaa limaa kii unbaa loo idaafayn karaa fiihi dhexdiisa ahayd alalif walaam naxwulbekriyi oo bekrigana ashii wata walaa yuqaalu lama odhanayo adaaribu zaydin halkaa kaygu zaydka wiiga godaye zaydka in la kor dhiga in hoos dhigaa la doonayey adaaribu zaydin baa la rabay zaydin kasratayn ah wuu hoos dhigay sow maaha kaasaa saxan adaaribu zaydin buu leeyahy kaayagu dametayn buu keenayaa kamaa taqadama siduu inoo hormaray sharxuhu sharxiisu fii baabi alidaafa baabka idaafada siduu inoogu hormaray wa bayaanu daalika arrinkaa haddaynu caddayno fi lbeyti haanii beytka labaad anna qowlahu gabayaaga qowlkiisa cabda shamsin wa nawfalan yidhi cadfu bayaanin waa cadfulbayaan calaa qowlihi qowlkiisii buu u yahay akhaweynaa aynu soo nidhi walaa yejuusu ma bannaana an yakuuna inuu noqdo beddelan beddel liannahu isagu xiinaidin markaa fii taqdiiri ixlaalihi dejintiisa oo la qadaro ayuu ku sugnaanayaa maxallal awali ka hore meeshiisa fa ka'annaka waa adiga oo qulta yidhi ayaa cabdashamsin wa nawfalan mana bannaana wadaalika kaasi laa yajuusu ma bannaana lianna almunaadaa munaadaha idaa cudifa calayhi marka lagu soo cadfo ismun ismi mujaradun laga qaawiyey min alalifi wallaam waa nawfal eh wajaba waxa waajibaya an yucdaa in la siiyo maa yastaxiquhu kuu mudanayey low kaana munaadan munaade hadduu yahay wa nawfalan haddaba low kaana munaadan hadduu munaade noqon lahaa laqiila fiihi waxaa la odhan lahaa yaa nawfalu bidammi dammo ayaa la siin lahaa laa yaa nawfalan lama yidhaahdeen binasbi nasbo lama siiyeen falidaalika sidaa darteed kaana wuxuu ahaaday yejibu mid waajiba an yuqaala hunaa halkeennan in la yidhaa ayaa akhaweynaa cabdashamsin wa nawfalu saasaa loo godi lahaa haddii beddel looga jeedo gabayguna dee ma godin oo beddel loogama jeedo cadfunasaqi bilwaaw halkaa waxaan kaga soo baxnay cadafka cadfulbayaanka ah ayaynu ka soo baxnay halkanna sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoo galo cadafkii cadfulbayaanka cadfunasaqa ahaa oo qaybtii dambea inuu inoo galo cadfunasaqu waa cadafkii xuruufta qaadan jiray ee sagaalka xaraf ee xuruufulcadafka ah layskugu cadfi jiray baa cadfunasaq la odhanayaa wa cadfu nasaqi waa cadafka cadfunasaqa loo yaqaan bil waawi wowna layskugu cadfo welibana xarfulcadafkuna uu wow yahay alraabicu ka afraad oo mina tawaabici tawaabicda ka tirsani cadfu nasaqi waa cadfu waqad madaa waxaa tegey tafsiirulcadfi cadafka fasiriddiisii way tagtay fa ama nasaqu nasaqii fa huwa taabicu waa raace almutawasitu uu dhexdhexaysanayo beynahu isaga dhexdiisa iyo wa beyna matbuucihi matbuuciisa dhexdiisa axadu xuruufilcadfi xuruufulcadafka midkood alaati ee inoo soo socda dikruhaa xuskeegu uu inoo soo socdo walam axuddahu maanan xadidin bixaddin tacriif kuma xadidin waa liwuduuxihi wuu iska cad yahay calaa annani xaqiiqadu waxa weeye ereyga calaa annani luga alcarabiya marka la arko wa taxqiiq baa lagu macneeya calaa annani xaqiiqadu waxa weeye fasartuhu waxaan ku fasiray biqowlii qowlkayga bilwaawi ilaa aakhirihi bilwaawi ilaa aakhirihi bilwaawi saddex dhibicood ma ka dambaysiiye saddex dhibicood may halka horaan ka hadlaya matnigaan ka hadlaya cadfu waa cadfu nasaqi bilwaawi saddex wow saddex dhibic ma ka dambaysiiye matniga markuu bilaabay yuu ka dambaysiiyey saddex dhibic idinka saw ma aha sax weeye hadda dhibicaa qurihi khalad buu sheegayaa waxa fiican saddex in halkaasoo kale laga dhigo halkaa waa cadfu nasaqi bilwaawi sow ma aha saddex dhibic ayaa loo baahan yahay ama saddex dhibic ama wax ka lamida ayaa loo baahan yahay sideennan dambe oo kale e, fa inna macnaahu macnihiisu waxa weeye anna cadfa nasaqi cadfunasaqu huwa alcadfu waa cadafka bilwaawi wow layskugu cadfo walfaa'i fa layskugu cadfo wa akhawaatihimaa kuwa lamidka ah layskugu cadfo wactaradtu waan bushiyey bacda dikrii anigu sheegayga debedii wactaraltu waxaan u banbaxay buu yidhi wactaraltu waxaan u banbaxay bacda dikrii sheegayga debedii tacaradtu bay ka dhigan tahay markaa ictiraadku bushi buu ahaan jiraye tacaradtu baa ka fiicnayd inuu yidhaa wactaraltu wa tacaradtu baa ka fiicnayd tacaradtu buu idinka qorayaa kiinaasaa saxan tacaradtu sax weeye wa tacaradtu waxaan u banbaxay bacda dikrii sheegayga debedii kula xarfin xaraf kaste aan sheego bitafsiiri macnaahu macnihiisa inaan fasiro wahiyo haddaba wowdu limulaqijamci bay u sugnaatay wowda macnaheegu waa maxay waa mulaqujamc wowdu wowdu sideedaba mulaquljamac bay faa'iidaysaayo labada shay ee laysku cadfayaa inay xukunka wada leeyihiin unbay sheegaysaa laakiin si loo kala horreeyey ma sheegayso waa limulaqijamci qaala sayraafiyu wuxuu yidhi sheekha sayraafi la yidhaahdaa ajmaca waxay ku ijmaaceen annaxwiyuuna nuxaadda iyo waluqawiyuuna luqawiyiinta oo min albasriyiina basriyiintii iyo walkuufiyiina kuufiyiinta ihiba calaa anna alwaawa wowdu liljamci jamac bay u sugnaatay min hayri tartiibin tartiib la'aantii waa masale ijmaacaba inayna tartiib ma jiro oo wowdu tartiib ma sheegto kala horraysii laguma odhanayo aayadda qur'aanka ah rabbi markuu leeyahay wa kuluu washrabuu marka la leeyahay ama kuluu washrabuu cuna oo cabba wowga layskugu cadfay ma sheegayo in cuntada la horraysiiyo cabiddana la dembaysiiyo laakiin xadiid baa sheegaya odhana uu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ibda'uu bimaa bada'a allaahu bihi waxaad ka bilowdiin halkii rasuulku halkuu ilaahay ka bilaabay markaad wax bilaabaysiin ka bilaaba xadiidkaas aynu ka qaadanayna in cunidda la horraysiiyo cabiddana la dembaysiiyo laakiin wowga ka qaadan mayno wowgu waa min hayri tartiibin baa lagu yidhi waana mas'ale ijmaaca xagga luqadda tartiib ma jiro oo lama tartiibinayo oo odhan maysid waa tartiib wa aquulu waxaan haddaba anigu ku leeyahay idaa qiila marka la yidhaa jaa'a waxaa yimid zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna wuu yimid fa macnaahu macnihiisu waxa weeyi annahumaa labadoodu ishtarakaa waxay wadaageen filmajii'i imaatinka ayay wadaageen way wada yimaadeen labadaa qof uma yaxtamilu wuxuu badhayaa alkalaamu kalaamku alaaثata macaanin saddex macno inay wada socdeen iyo inuu ka horeeyaa hor yimid iyo inuu ka dambeeyaa hor yimid saddexdaa ayuu hadalku badhayaa axaduhaa midkood an yakuunaa waa inay yihiin jaa'aa kuwa yimid macan mac way wada socdeenoo macnimay ku yimaadeen wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay majii'uhumaa imaatinkoogu calaa tartiibi tartiibka mid ku sugan oo way tartiib lahaayeen wa saddexaadna an yakuuna waa inuu yahay calaa cagsi tartiib tartiibka cagsigiisa waa inuu yahay fa in fuhima haddii la fahmo axadulumuuri umuurtaa midkood bikhusuusihi khaasnimadiisa haddii laga fahmo fa min daliilin aakhara waa daliil kale kamaa fuhimad sida loo fahmay almaciyatu maciyada iyo wada socodka fii naxwi qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa dhexdiisa wa id nebi maxamedow marka sheekee yarfacu uu kor u qaadayey ibraahiimu ibraahiim alqawaacida tiirasha oo min albeyti kacbadu ay leedahay wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor u qaadayey ibraahiim iyo ismaaciil baa laysku cadfay mayna kala horrayn e isku mar bay qaadayeen waa miciyo wa kamaa fuhima sida loo fahmay atartiibu tartiibka sida loo fahmay fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii idaa zulzilad marka la gilgilo alardu arlada marka la gilgilo silzaalaha gilgilideedii oo wa akhrajad ay soo matagto alardu arladu ay soo matagto ahqaalaha wixii cuslaynaya gudaheyga ku jiray wa akhrajad way soo saaraysaa dhulkii ayaa soo gilgilidaasi qofka haddii xoog loo ruxo wuu dawakaayo u isbedelaayo uu matagaa dhulkana marka la gilgilo wixii gudaheega ku jiray baa soo baxayay soo saaraysaa haddaba waxaa layskugu cadfay zilzaalka iyo ikhraajka labadaa ficil maxaa layskugu cadfay ee labada aayadood ku kala jira azilzaal waalikhraaj waxa layskugu cadfay maxay wow baa layskugu cadfay haddaba odhan maysid ikhraajkaa horreeya horta dhulku waxaa gudaheega ku jiray dibadda soo dhigi kadibna waa la gilgili odhan maysid gilgiliddaa horraysa ikhraajkuna wuu dambeeyaa wa idaa zulsilad marka la gilgilo alardu arlada marka la gilgilo silsaalaha gilgiliddeedii oo wa akhrajad ay soo saarto alardu arladu ahqaalahaa wixii cuslaynayey oo waqaala insaanu waqaala uu yidhaahdo al-insaanu insaanku maa maxay ayaa lahaa dhulka u sugnaaday wa kamaa fuhima sida loo fahmay cagsu tartiibi tartiibka cagsigiisa oo ka dambeeyo ayaa horreeyaba fii qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa ikhbaaran isagoo ka warramaya can munkirii albacdi kuwii bacdiga iyo isa soo saarka diidanaa kuwa odhanaya warma markaannu carro noqonno ayaa dadna laga dhigi oo dibna loo soo abuuri kuwa qadiyaddaa ka biyo diiday ee gaalada ah ayuu rabbi aayaddan kaga warramay oo wuxuu yidhi iyagaa laga warramaya hadalkoogii laynooga xikaayoonaya maa hiya ilaa xayaatuna dunyaa namuutu wa naxya maa hiya maba aha bay yidhaahdeen ilaa xayaatunaa nolosheennan mooyaane addunya ee gaaban mooye wax kale namuutu waannu dhiman oo wanaxya waannu noolaan haddaba namuutu wa naxyaa labadaa ficil waxaa la yskugu cadfay wow yaa horreeya naxyaada dambe ayaa horraysa namuutuduna way dambaysaa waayo waxaa lagu ogaaday cagsu tartiibkaas waxaa lagu ogaaday nimankani waa munkirulbacsi oo waa nimankii diidey in dib loo soo noolaynayo oo weyba aayad dambe waxay u soo qaateen inayna dib loo soo noolaynaynin haddaba haddaad namuutuda geerida caadiga ah ka dhigtid naxyaadana aad soo noolaynta dambe ka dhigtid waxaa ka dhalanaysa inay xayaatadaa dambe bacfiga ay qirayaan mana qirayaan bacigee way diidan yihiin kolka waxa weeye namuutudani waa geerida aan dhimanayno naxyaaduna waa xayaatadeenna hore waa la isdaba mariyey haddana waad aragtaa walow kaanad wowdu hadday u ahaan lahayd litartiibi tartiib hadday u ahaan lahayd la kaana wuxuu aayaddani noqon lahaaba ictiraafan qirasho ayuu noqon lahaa bilxayaati nolol la qiranayo bacdalmowti geerida ka sii dambaysa nolol geerida ka dambaysa oo ay qiranayaan ayay noqon lahayd mana jirto taasi wa haada aladii kan dakarnaahu aan sheegnay qowlu akhari ahlilcilmi ahlulcilmiga weynankooga qowlkoogii weeye oo mina nuxaadi nuxaad iyo wakayrihim kayrkood ah sayrafina ijmaac buuba soo saaray walaysa biijmaacin mase aha mas'aladani mas'ale ijmaaca kamaa qaala sayraafiyu siduu sayraafi sheegayey bal ruwiya waxaa laga wariyey can bacdi alkuufiyiina kuufiyiinta qaarkood waxaa laga wariyey anna alwaawa wowdu litartiibi tartiib inay u ahaatay wa annahu ajaaba wuxuu kaga jawaabay bacdigaasi can haadihi alaaya aayaddan wuxuu kaga jawaabay namuutu wanaxyaa bianna almuraada waxaa looga jeedaa yamuutu kibaarunaa kuwa yaga waaweyn baa dhimanaya wa tuuladu sikaarunaa kuwa yaga yaryar baana noolaanaya oo dib loo dhalaya oo fanaxya waannu noolaanaynaa wa huwa baciidunkani waa fog yahay wa min owdaxi maa kii ka ugu cad waxa ka mida yeruddu celinayey calayhim dushooda qowlulcarabi carab qowlkeega nimankaasi waxayna ka jawaabi karayn hadalkanaa ah ka mida ikhtasama zaydun wa camrun marka la yidhaa zayd iyo camar ma mar quray wada doodeen mise zayd baa keligii isla dooday kadibna camar baa haddana isla doodo tartiib baa ku jira mise waa mar qura waa mar qura waxaaba la og yahay ficilka ikhtasama ah faacilka qof qurihii uma noqon karo mutacadid mooye wax kaloo faacil u noqdaaba ma jiro wa min awdaxi maa kii waxa ugu cad yeruddu radiyayey calayhim dushooda qowlulcarabi carab qowlkeega ay yidhaahdeen ikhtasama waxa dooday zaydun zayd iyo wa camrun baa dooday wamtinaacuhum mancintooda ay manciyeen min an yacdifuu inay iskugu cadfaan fii daalika kaa bilfaa'i min an yacdifu min halkaa min baa fiicnayd in laga dhigo aniga kaygu man buu qorayaa idinka muxuu qorayaa min buu qorayaa kiinaas asaxan wamtinaacuhum waxa kaloo loo deliishaday wamtinaacuhum carabtu diiddada ay diidday min an yacdifuu inay iskugu cadfaan fii daalika kaa bilfaa'i fa inay iskugu cadfaan fa in layskugu cadfo way diideen oo maxay la yidhaah ikhtasama zaydun fa camrun lama ogola af carabiba noqon maayo ow amase biumma in la yskugu cadfo maxay ku diideen in la yidhaha ikhtasama zaydun uma camrun waa likowniha ahaanta fa'da iyo umadu ay u tahay litartiibi tartiib haddaba wowdu tartiib bayna u hayn kuwii tartiibta waa la diidee falow kaanat ilwaawu wowdu hadday ahaan lahayd ma ahee mislahumaa labadaasoo kale lamtanaca mamnuuc buu noqon lahaa daalika kaasi macaha iyada maceega kama mtanaca siduu mamnuuc u noqday macahumaa labadaa macooga cadafkaasi wuu inaga reeb reebtoomi lahaa baa la yidhi halkaa waxaynu kaga baxnay culimo marka wowga layskugu cadfayo iyo saddex macnaba inay suurtagel yihiin ayuu sheekhu inoo caddeeyey ama inoo sheegay saddex macno tartiibku waa suurtagal oo ka hore inuu horreeyo ka dambana uu dambeeyaa waa suurtagal ka horoo horreeya iyo ka dambeoo dambeeyaa waa suurtagal ka dambe inuu horeeyaana waa suurtagal wada socodkuna waa suurtagal walfaau waa fa'dii walfaa'u fa'duna litartiibi tartiib bay u sugnaatay wa tacqiibi iyo cidhbin bay u sugnaatay fa'du tartiib maca tacqiiba bay faa'iidaysaa waa tartiib sidii loo kala horreeyaa loo kala horrayn waana tacqiib deg deg baa haddana ku jiraya idaa qiila marka la yidhaa jaa'a waxaa yimid zaydun zayd baa yimid fa camrun haddana camar baa yimid intaa kadib fa'daasi waa tartiib maca tacqiib fa macnaahu macnihiisu waxa weeye anna majii'a camrin camar imaatinkiisu waqaca wuu dhacay bacda majii'i zaydin zayd imaatinkiisa debedii min gayri muhlatin sugid la'aanteed oo fa hiya fa'du mufiidatun waxay faa'iidaynaysaa lihalaaثati umuurin saddex arrimood ayay faa'iidayn atashriiki waa tashriik bay faa'iidayn in la wadaajiyo fi lxukmi xukunka labada laysku cadfayo xukunka ayay wadaagayaan walam unabih kuguma baraarujinin calayhi dushiisa kuguma baraarujinin waa liwuduuxihi wuu iska cad yahay wa tartiibi tartiib bay faa'iideyn oo ka horreeyo ayaa horreeyo ka dambeeyaana waa dambayn wa tacqiibi cidhbin bay faa'iideyn oo sidaas loo waxay iskula cidhbinayaan sidaa ay u kala horreeyeen wa tacqiibu kulli shayin shay kasta cidhbintiisuna bixasabihi isaga xisaabtiisa ayuu ahaanayaa fa idaa qulta markaad tidhaa dakhaltulbasrata basre ayaan galay fa bakhdaada haddana bakhdaad si deg dega ah, wa kaana uu yahay baynahumaa dhexdooda halaadatu ayaamin saddex maalmood oo wa dakhalta aad gasho bacda haalidi ka saddexaad kadib fa daalika kaasi tacqiibun waa xidhbin iyo deg deg fii midli haadaa kan oo kale dhexdiisa caadatan caada ahaan afartii maalmood ayaa deg deg noqotay fa idaa dakhalta markaad gasho bacda raabici maalinta afraad debedii aw ilkhaamisi ama ka shanaad debedii fa laysa bitacqiibin tacqiib isagu ma aha walam yejuz mana bannaano alkalaamu kalaamkaasi ma bannaana in fa layskugu cadfo ee uma baa layskugu cadfi welilfaa'i fa'da waxaa u sugan macnan aakhara man macnan aakharu macno kale ayaa u sugan macnan aakharu in aakharu la godo bay ahayd aakharu ra'da maynoo godayaa yuu ra'da goday cabdiraxmaan aduu kuu goday soo maaha saasaa loo baahan yahay welilfaa'i fa'da waxa u sugnaaday macnan macno aakharu kale wa huwa tasabubu waa in sabab laga tasabub la sameeyo sabab ay faa'iidayso sababnimo ayay fa'du faa'iidayni wadaalika kaasi haalibun wuxuu u badan yahay fii cadfiljumali jumlooyinka marka laysku cadfayo naxwu qawlika qowlkaagoo kaleba weeye saha wuu sahwiyey imaamkii oo fasajada wuu sujuuday haddaba sahaa iyo sajada marka fa la cadfo sabab bay sheegaysaa sahaa wuu sahwiyey oo fa bisababi sahwi sahwiga sababtii ayuu sajada u sujuuday jumlooyinka markay gasho wa zanaa wuu zinaystay oo fa rujima waa la rajmiyey zanaa fa rujima zanaa wuu zinaystay isagoo reer leh oo fa rujimo noloshaa lagu aasoo lagu dilay isna wa saraqa wuu xaday oo fa qutica waa la gooyey waa fa wa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkii ayaa ka mida fatalaqaa wuxuu la kulmay aadamu aadam min rabbihi rabbigii wuxuu kala kulmay kelimaatin kelmado oo fataaba calayhi waa ka towba aqbalay fa bisababi liqaa'i haadihi alkelimaat taaba calayhi ayuu uga towba aqbalay aayadda waxaa kaloo la akhriyaa aadame in mafcuul laga dhigo kelimaadkana faacil laga dhigo kaasina waa macno kale welidalaalatihaa tusinteeda waxaa u sugnaaday welidalaalatihaa tusinteeda darteed calaa daalika arrinkaa ay ku tusinaysa sababnimada ah ayaa ustuciirad loo ergistay lirabdi rabdi iyo isku xidh ayaa loogu ergistay fii jawaabi shardi jawaabu shardiga dhexdiisa layskugu xidhayo naxwu man ya'tinii ninka ii yimaada fa innii anigu ukrimhu waan ukrimuhu waan sharfini man ya'tinii fa innii ukrimuhu fa innii waxaad arkaysaa waa jumladaasaa jawaab dhacday fa innii ukrimuhu ilayn sabab bay sheegaysaaye sababtu rabdi bay noqon kartaaye raabidkii jumlada ha laga dhigo walihaadaa sidaa darteed walihaadaa kan dartii idaa qiila marka la yidhaah man dakhala daarii falahu dirhamun falahu dirhamun marka la yidhaah afaada wuxuu faa'iidaynayaa istixqaaqa dirhami dirhamka in lagu mudanayo bidukhuuli galitaanka ilain falahu dirhamun yeelashada dirhamku waa sabab muxuu ka sababmayey dee dukhuuludaarka daargelidda waxaa laga lagu yeelanaya oo lagu mudanayaa dirham saasuu faa'idile waa sababnimadii walow xadafa alfaa'a fa'da hadduu xadfo ama walow xudifa alfaa'u waa la odhan karaa walow ad waa sax sidana khalad maaha walow xadafa alfaa'a fa'da hadduu xadfo ixtamala badh suurtagal buu noqon daalika kaasi oo in dirhamka lagu yeelanayo dukhuulka waxtamala waxa kaloo suurtagal ah aliqraaru aliqraaru maynoogoday muu fadxiyey dhammaan muu fadxiyey mushkilad ma leh damiir baa loo qadarayaa waxtamala wuxuu badhayaa arrinku aliqraara iqraar bidirhami dirham la qiranayo lahu ninka loo qiranayo haddaad tidhaa man dakhala daari lahu dirham haddaad tidha ood fa'da ka tagto waxaa dhici karta inaad dukhuulka dirhamka ku yeelanaysid waxaa kaloo dhici karta inaadan dukhuulka ku yeelanaynine shilin aad ilowsanaydood ninkan ku lahayd uu kuu qirtay inuu yahay labadu waa suurtagal mas'aladuna waa mas'ale xagga fiqiga ku saabsanoo marka dalaaqa la marayo ayaa fa'dan la isticmaali doonaa markaasaa la ogaan doonaa gabadhu waxa ay samayso ee dalaaqa ay ku mudanayso iyo waxayna ku mudanaynin meelo badan baynu fiqiga ku arkaynaa waqad takhlu inay ka khaali noqotaa la arkaa alfaa'u fa'du way ka madhnaani fa'dii alcaadifatu cadfaysay liljumali jumlooyinku can haada almacnaa macnahan sababnimada ah fa'du iyadoo jumlooyin isku cadfaysa ayaa dhici kartaa mararka qaar inay ka madhnaato macnahan hadda aynu ka hadlayno oo macnahanba ayna faa'iidaynin ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye alladii waa ka khalaqa abuuray oo fasawaa ekaysiiyey walladii waa ka qadara qadaray oo fahadaa hanuuniyey walladii waa ka akhraja soo saaray almarcaa cagaarka iyo daaqa oo fajacalahu ka yeelay khusaa'an buu ka yeelay caws engegey axwaa oo duugoobay haddaba weladii akhraja almarcaa markaan idhaaheen cushbi aan ka dhigno fajacalahu khusaa'an axwaa baa lagu leeyahay khusaa'an axwaa mid engegey oo duugoobay buu ilaahay ka dhigay oo ay dabayshu qaaday ma kala sabab ma kala sababmayaan markaa ah. wa uma kelmadda humi'ihi litartiibi tartiib bay u sugnaatay iyo wa taraakhii taraakhi bay u sugnaatay ereyga hummi'ihi maxay inoo faa'iideyn waxay culima inoo faa'iideynaysaa humma litartiibi wa taraakhi tartiib waa wax kala horreeya oo ka horreeya ayaa horraynaya waana taraakhi oo ka dambeeyaana waa dambaynaya idaa qiila marka la yidhaa jaa'a zaydun zayd baa yimid humma camrun intaa kadibna camar baa yimid waa tartiib bay sheegaysaayoo zaydkaa horreeyey camarkuna waa dembeeyey waana taraakhiyo in badan baa u dhexaysay fa macnaahu macnaheegu waxa weeye anna majii'a camrin camar imaatinkiisii waqaca wuu dhacay bacda majii'i zaydin zayd imaatinkiisa debedii bimuhlatin waxogaa fa hiya iyadu mufiidatun waxay faa'iidayni aydan eh lisalaasati umuurin saddex arrimood ayay faa'iidayn humadu atashriiki waa wadaajin fi lxukmi xukunka la wadaajiyo walam unabih kuguma baraarujinin calayhi dushiisa waa liwuduuxihi caddidiisa uu iska cad yahay wa tartiibi waa tartiib la kala tartiibinayo wa taraakhi iyo kala dambayn la kala dambaynayo fa amaa qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay humma sawarnaakum waanu idin suuraynay humma qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii baanu ku nidhi usjuduu liaadama haddaba aayadda qur'aanka ilaahay wuxuu yidhi marka hore walaqad khalaqnaakum waanu idin abuurnay innaga intii layna abuuray ee layna suureeyey kadib miyaa aabbaheen malaa'igta la amray inay u sujuudaan uma uma qulnaa lilmalaa'ika waa bacda khalqina wa bacda taswiirina ayaa uma qulnaa lilmalaa'ika maxaa laga yeelayaa haddaba taa waxay culimmadu qadareen walaqad khalaqnaakum mudaaf baa meesha ka xadfan walaqad khalaqnaa abaakum aabbihiin baan abuurnay uma sawarnaahu waanu suuraynay uma qulnaa lilmalaa'ika uma qulnaa lilmalaa'ika malaa'igtii baanu ku nidhi isjudu liaadama mafcuulkaasaa ka cadfan faqiila waxaa la yidhi ataqdiiru taqdiirtu waxa weeyi khalaqnaa waan abuurnay abaakum aabbihiin uma sawarnaa waan suuraynay abaakum aabbihiin faxudifa waa la xadfay almudaafu mudaafka minhumaa labadaba waa laga wada xadfay labadaba waa laga wada xadfay mudaafkii halkaana sheekhu wuxuu kaga baxay uu inoogu dhammeeyey ereyga summa a buu inoo dhammeeyey wa xataa ereyga xataa ayaa isna xuruufulcadafka ku jira wa xataa oo lilgaayati gaayo iyo wa tadriiji tadriij u sugan tadriijku waa in yar in yar shayga oo in yar in yar loo dhammeeyo ayaa tadriij la yidhaahdaa shaygoo in yar in yar loo loo dhammeeyo macna alghaayati gaayaha macnihiisu aakhiru shay'i waa shayga halka ugu dambaysa wa macno tadriiji tadriijka macnihiisuna anna maa qablaha ka ka horreeya xataada ayaa yanqadii dhammaanaya shay-an fa shay'an in yar in yar buu u dhammaanayaa ilaa an yabluqa ilaa intuu ka gaadhayo ilalghaayati gaayihiisa iyo hadafkiisa ugu dambeeya wa huwa kaasina alismu waa ismiga almacduufu macduufka ee laysku cadfayo ismiga macduufka ah welidaa sidaa darteed walidaalika sidaa darteed wajaba waxaa waajibay an yakuuna inuu yahay almacduufu bihaa ka xataada lagu cadfayaa juz'an juz inuu yahay iyo qayb oo min almacduufi calayhi ka lagu cadfaye ka horreeya ka tirsan ka xataada inta xataadu ay gelaysay macduufka noqonaya waa inuu juz yahay macduufu calayhiguna waa inuu kulligiisii yahay markaa imaa taxqiiqan xaqiiqa ahaan ha u ahaado ka qowlika qowlkaagoo kaleba weeyi akeltu waxaan cunay assamakata kalluunkii xataa ra'sahaa ilaa madaxeegii ayaan cunay ereyga xarfulcadafku waa xataa macduufkuna waa ra'sahaa macduufu calayhiguna waa assamaka haddaba ra'sigani waa jus yaroo xataada ka ka horreeyo samaka a ka tirsan waa shay anfashay kalluunkii lugaha ka bilowdayoo saad u wadday baad ilaa madaxeegii cuntay waa shay fashay-antii akeltu waan cunay asamakata kalluunkii ayaan cunay xataa ra'sahaa madaxeegiina dhaho waan cunay ow taqdiiran ama taqdiiri ha ahaado oo shaygani juz iyo kulliba iskuma aha ee taqdiirtuunbay ka wada socdaan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey sidan ayuuna u gelbiyey oo wuxuu yidhi alqaa saxiifatakay yukhafifa lahu wazaada xataa naaclahu alqaaha alqaa wuxuu tuuray asaxiifata waraaqdii ayuu tuuray kay yukhafifo si uu u fudaydiyo raxlahu culayskiisa iyo alaabtiisa si uu u fudaydiyo wazaada sahaydiina wuu daadiyey xataa naclahu kebihiisana alqaaha wuu daadiyey kebihiisiina wuu tuuray buu yidhi haddaba ereygan macduufku waa naclahu waxa ka horeeya ayaa lagu cadfayaa ee raxliga ah kolka raxliga iyo nacligu juz iskuma ahaa laakiin waa ka juzi oo kaloo marka alaabta iyo kabaha iyo xagga culayska ayay ka siman yihiin waa wax ku wada cuslaynaya gabayga waxaynu ognahay nin gabayaa'a ayaa tiriyey waxaana laga warrama gabayga loola jeedaa ninkii mutalamis la odhan jiray mutalamis baa laga warramayaayoo laga bixinaya mutalamis wuxuu ahaa nin gabayaa ah inanuu abti u yahay oo la odhan jiray darfe ayaa isna gabayaa ahaa darafe ayaa caayay boqor la odhan jiray camar ibnu hindi hinda waa gabadh magaceed boqorkaa loogu magac daray camar ibnu hinda camarkii ina hindabaal ina hooyo waa camar ina hooyo la yidhaa boqorkaa camar ibnu hinde la yidhaahdo ayuu inankan yaree darfe la yidhaahdaa gabay cay a ku caayey darfe nin dhiiranna wuu ahaa si xun buu u caayeyoo welibana runtii si aad u adag buu u caayey wuxuu tilmaamay boqorku laba shaqo inuu qabto maalintiina shaqo la yaqaan buu qabtaa buu yidhi oo waa boqor oo dadku kala xukumaa habeenkiina buu yidhi waa dadka xagga dambe looga tago oo shaqadaa kale ayuu habeenkiina qabtaa buu yidhi markuu gabayga gabay buu u tiriya caya uu boqorka sidaa ku leeyahay dadkii oo dhan baa maqlay gabayga boqorka lagu caayey laakiin boqorkii lama gaadhsiinin gabaygii looma sheegin wuxuu alle qadaray ninkan yaree darfe ee dhiiran ayay walaashii soo cadhootay markay walaashii soo cadhootay ninkeegii ka soo cadhootay ayay tidhi ninkuu igu xun yaho waa sidan iyo sidan kama fiirsanina seedigii ayuu haddana u miisay gabay kaloo cay ah seedigii siduu u caayey wuxuu yidhi seedigey sharaf looma oga buu yidhi laakiin waa calool caloolna bal u dhiiba buu yidhi wax kastoo udgoonoo macaan cunto kaste u dhiiba calool iyadoo xaaruun bay kuu keeni buu yidhi kolkaas seedigey calool baan ku ogaa buu yidhi wax kale walaashiina wuu cudurdaaray gabayada dambe ugu cudurdaaray seedigii gabayguu ku caayay dadkii oo dhan baa wada maqlay laakiin seedigii waa laga xishooda oo looma sheegin ilaahay baa qadaray maalin maalimaha ka mid a inay boqorkii iyo seedigii ay israacaan ay uwaadhsi isku raacaan iyagoo kayn maraya ayay ayay uwaadh arkeen oo way kala qaateen boqorkuna mid buu qaatay ninkanna mid baa la siiyey seedigii markaasuu boqorku tiisii la helay ninkanina tiisii wuu la waayey boqorkaa yidhi inoo gowracoo wuu gowrici kari waayey boqorkaa qosol intuu isayn kari waayey ayidhi wallaahi seedigaa baa ku yaqaanay markuu calool kugu tilmaamay wuu ku yaqaanay markaasuu boqor intuu yaabay ina ninkii ayuu yidhi oo oh, haddaama aduuna seedigay ku aqoonin buu yidhi seedigay adigaba waa ku yaqaanay markaasuu boqorku yidhi oo oh, ma anuu afka iila gaadhay seedigaa haa buu yidhi waxay noqotay war haddaba waxaana laygu caayo dadku waa wada og yahay adna waxa lagugu caayo waa la wada og aan isdhaafsan labadeennuuni aan isku sheegna bay yidhaahdeen halkiibay isku sheegeen boqorku wuxuu go'aansaday inuu ka yar dilo golihii la taliyayaasha ah ayuu la tashaday waxay ku yidhaahdeen haddaad kaa yar disho abtigii ayaa waslad xaaraana kaa dhigay oo gabayaa bay yidhaahdeen adduunkaba uu kaa saari wuxuu yidhi haddaan odaygaa abtigana raaciyo ka warrama buu yidhi labadaba haddaan isla dilo taa waxbaanu ka fahmaynaa bay yidhaahdeen boqorku jeegoo kale ayuu qoray inankan darfe iyo ninka gabayga loo tirinayo ayuu u qoray baxraynna waa la soo diray halkaa ka qaata baa la yidhi lacag badan iyagoo lacag moodaya ayuu ninkan gabayga loo tirinayay mutalamis khabiir buu ahaa toddobaatan jira ah. wuxuu idhi abti ninka waad cayday wuxuu ina siinayaana xoola maahae waa dilide waraaqda aan iska akhrino kii yaraa wuxuu yidhi adigu adduunyada waad soo laasatay haddaad haddii lagu dilo aniga boqorka laftiisaa ii baahan oo maskaxdayda iyo aragtidayda isagaan ka maarmaynin buu yidhi waayo waa nin doonaya inuu adduun xukumo qof adduun xukun islihina qof kastoo aqoon uu ku tuhmayo ama caqli iyo garaad uu ku tuhmayo wuu kaashadaa buu yidhi aniga idili maayo abtiya iskaga lahaw buu yidhi anuu nin dhallinyaraan ahay caqligayga weli mana qorin la cidna uma sheegin buu yidhi waa la ii baahan yahay iska daa dhexda markay marayaan buu mutalamis nin isago miyi iyagoo maraya kayn ayuu yidhi nin intuu ku soo baxay farta yaqaana war iyo akhri ninkiibaa waraaqdii markuu furay marna waraaqda eega marna mutalamis oo dul taagan markaasuunbu yidhi anta almutalamis anta almutalamis haa buu yidhi markaasuu yidhi annajaata najaat war lafahaaga badbaadi lafahaaga badbaadi waxaa ku qoran buu yidhi inta lagu qabto lagu gowraco oo haragga lagaa saaro in hilibkaaga haraggaaga laysku soo guro annajaata najaat mutalamis kayntii cidlada ahayd ayaa sidii wuxuu boqorkii arkaya ayuu orod isdhigay isagoo ordaya ayuu saaray sahaydiisii oo sahaydiisii yidhi tana ku cuslaynaysa oo sahaydii buu daadiyey dharkii buu daadiyey kabihii buu la baxay waa keligii hadda waa kayn cidlo ah kabihii markuu la baxuu kabihiina tuuray gabaygana laga tiriyey alqaa saxiifataka raax lahu wazaada xataa naaclahu alqaaha alqaa wuxuu tuuray asaxiifata waraaqdii ayuu tuuray keeyu yukhafifo si uu u fudaydiyo raxlahu alaabtiisa si uu u fudaydiyo wazaada zaa'idkiina wuu tuuray iyo sahaydii xataa naclahu kabihiisiina xataa naclahu kabtiisiina alqaaha wuu tuuray buu yidhi fa cadafa wuxuu ku cadfay naclahu bixataa ayuu ku cadfay walaysad mana aha juz'an qayb mimaa kii qablahaa ka horreeyey taxqiiqan xaqiiqa ahaan laakinahaa ha ahaatee juzun waa juz laakinahaa iyadu jus-un waa juz taqdiiran taqdiirta lianna macna lkalaami kalaamka macnihiisu waxa weeye alqaa wuxuu tuuray maa yudqiluhu wixii cuslaynayey xataa naclahu kebdihiisiina dhaho kebtiisiina waa tuuray in shaa allahu tacaala cashirkeenna maantu halkaa ayuu inoogu egaanayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w